bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى wqad bayna allah qwla الmkluqiina xiina qaala liyblwkm أykm أxsn cmla faأخbra أn الcmla min الxayاة ثuma bayana khalqahu faqaala waasiruu qowlakum aw ijharuu bih inahu caliimu bidati الsuduur alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu اlkhabiir waqad bayana allahu waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaami اlbukhaariyi raximah اllahu tacaala imaamu اlbukhaari waxa uu yidhi waqad bayana allahu alla wuxuu caddeeyey qowla اlmakhluuqiina kuwa la abuuray ee makhluuqa qowlkooda xiina qaala markuu alla yidhi liyabluwakum ayukum axsanu camalaa yacnii aladii khalaqa almowta waalxayaata ka horreysa alla waa midka abuuray geerida iyo nolosha noloshii dhexdeeda dadka maxay ku samaynayaan waa ku hadlayaan waa ficil bay ku dhex samaynayaan markaasuu alla yidhi liyabluwakum si uu alla idiin imtixaano ayukum kiinnii huwa isaguba axsanu wanaag badan camalan xagga camalka fa akhbara wuxuu sheegay alle ana alcamala camalku min alxayaati inuu nolosha ka mid yahay ee noloshuna waa khalqi waay wax alla abuuray waay dabcan bani aadamka noloshiisa huma bayana wuxuu caddeeyey allah subxaanahu wa tacaala khalqahu khalqigiisii ayuu caddeeyey faqaala wuxuu yidhi wa asiruu qowlakum aw ijharuu bih qowlkiina hoos u dhiga ama kor u qaada inahu caliimun bidaati suduur weeyaan alle midka laabaha waxa ku dhex jiro ama u saaxiibka ah og waayo alaa yaclamu miyounan ogeyn alle man axad khalaqa uu abuuray isagu sameeyey haddaan manta ka dhigna markaa wixii la abuurayey alaa yaclamu miyuusan ogeyn allaha khabiirka ah man miyounan ogeyn khalaqa ay khalaqahu ou abuuray marka camalkiisii waa la sheegay isagiina waxaa la yidhi man khalaqaa laga dhigay meeshaana marka waxaa la caddeeyey marka bani aadamka iyo camalkiisuba kulli in makhluuq ay yihiin maca ana aljahmiyata waalmucadilata iyadoo jahmiyada iyo mucadiladu inamaa yunaasicuuna way doodayaan ahla alcilmi ahlucilmigay la doodayaan calaa qowli illaahi tabaaraka watacaala bay kula doodayaan ina allaha alle laa yatakalamu ma hadlaayo alle hadalkiisa qowlkiisa ayay dood ka qabaan oo waxay leeyihin alle ma hadlayo qowlka alle hadal ma hadlayo alle wa in takallama haddiiba ou hadlana fakalaamuhu kalaamkiisu khalqun ay makhluuqun waa makhluuq faqaaluu waxay yidhaahdeen ina alqur'aana qur'aanka almaqruu'a ee la aqrinayo bicilmi اllaahi makhluuqun cibaaradan marka ina alqur'aana almaqruu'a bicilmi اllaahi xoogaa waxaa ku jirta rakaaka iyo xirnaasho ayaa ku jirta walidaalika bacdi nusakh bicilmillaahida korkeeda ayay waxay ku qoreen kadaa ayay yidhaaheen kadaa iyo haa haakadaa iyana waxaa la isticmaalaa wax nuskada ku soo arooray laakiin ishkaal ou ku jiro inay meesha ku jirto ama ha u qaldanaato yacnii icraab ahaan ama luqa ahaan ama si kaleba kelmad markaa yacnii ishkaal ku jiro ayaa korkeeda kadaada lagu qoraa marka ina jahmiyadu marka waxay dhaheen faqaaluu ina alqur'aana almaqru'a makhluuqun sidaasuu warka ku toosan yahay qur-aankan la aqrinayaa waa makhluuq sidaasay dhaheen falam yumayizuu maynan kala soocin bayna tilaawati alcibaadi addoommada aqrintooda iyo wa bayna almaqru'i iyo shayga la aqrinayo kalama saarin de isaguna waa wixii u kuusoo kala saaray tilaawadii iyo ah, qiraa'ada iyo maqruu'a ah, wou kala saaray almaqru'u kalaamullahi waaye tilaawaduna waa ficlu lcabdi iyagu ma kala saarin oo waxay yidhaahdeen shayga la aqrinaya laftiisaaba wuxuu yahay makhluuq waqad rafaca abuu bakrin abuu bakar wuxuu kor yeelay sawtahu codkiisa biqowlihi bouna ku kor yeelay alla qowlkiisa ataqtuluuna rajulan marka sawdka yaa loo tiiriyey abubakar sawdkii sifadiisa maxaa ka mid noqotay kor in loo qaaday hoos in loo dhigo waxaa marka marna kor loo qaadayo hoosna loo dhigayo isbedbedelkaa ixtimaalayo waa ficlu lcabdi qala xadaanii bihi cayaashun huwa bnu lwaliid alraqaam qala xadaanaa cabdulaclى wahuwa cabdulaclى bnu cabdilaclى saamiy qala xadaanaa moxamed bnu camrin wahuwa bnu calqamh can abi salamata qala xadaanii cabdullahi bnu camr bn اlcaas qaala maa calimtu maa calimtu qurayshan quraysh ma aanan ogaanin hamuu biqatli الnabiyi sal ll slam iyagoo nebiga dilkiisa hamiyey ilaa yowman maalin maahane fa jaaءa abu bakrin abu bakr baa yimid fakhtatafahu waa dafay marka uma rafaca sawtahu codkiisiibuu kor u qaaday abuu bakar faqaala wuxuu yidhi ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiy allah waqad jaa'akum bilbayinaati min rabbikum marka codka abuu bakar baa loo tiiriy liannahu min ficlihi w waxa uu akhriyeyna waa maxay waa kalaamu rabbi tabaaraka wa tacaala qaala waaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laqad arsalanii rabbii rabbigay waa isoo diray ilaykum idinkoo idinla xaggiinuu iisoo diray bidabxi ayuu igula soo diray yacnii inaan idinla dagaalamo qaala abu jahlin yaa muxammed maa kunta jahuulan mid jahli badan ma aadan ahaan jirin qaala wuxuu yidhi nebiga wa anta minhum kuwaasaad ka mid tahay adigana ayb wa qaala alacmash can abi sufyaan marka wuxuu ka rabaa hadalkan laqad arsalanii rabbii laqad arsalanii rabbii risaaladu maxay wadataa kalaam allah ku dhex jiro leanna rasuulku muxuu qaadaa qof kale qofka soo dirsaday warkiisa ayuu isagu tebiyaa ee isaga war gooni ah ee uu leeyahay ma jiro ayb wa qaala alacmashu can abi sufyaana can anasin faqaama abu bakrin abu bakr waa kacay fajacala yunaadii waylakum ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiy allah ayb qala rawaahu cabdullahi bnu camrin waasmaa bintu abi bakrin can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslam qala abu cabdillaahi waa bukhaari falmaqru'u shayga la aqrinayo huwa kalaamu rabbi waa rabbi hadalkiisa waaye aladii qaala limuusa allihii muuse ku yidhi inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii xaalku waa sidaas ila almuctasilata muctazilada maahane iyagu sidaa maynan dhihin fa inahum iddacow waxay sheegteen iyagu ana ficla allahi makhluuqun ilaahay ficilkiisu inuu yahay makhluuq wa ana afcaala alcibaadi addoommada afcaashooduna gayru makhluuqatin inay tahay bal fiiri warkooda wuxuu leeyahy muctazilada ayaa iyagu waxay yidhaahdeen ficilka alle waa makhluuq kalaamka rabbi waa makhluuq addoommada afcaashooduna hayru makhluuq bay dhaheen waa ah, marka arrin aada u fog waay wa hada khilaafu cilmi lmuslimiin bukhaari marka wuxuu yidhi arrinkanna muslimiinta waxa ay yaqaanaan wax ka duwan waay ilaa man tacallaqa qofkii ku dhegay ma ahane min albasriyiina reer basra xaal uu ka mid yahay bikalaami sansuya sansuya ninka la yidhaah falsafadiisa dadkii qabsaday uun ma ahane muslimiinta inta kale warkaa afcaasha addoommaduna makhluuq maaha ficilka allana waa makhluuq iyo kalaamka alla waa makhluuq muslimiintu ma qabaan waxaas ilaa uun dad markaa basriyiin oo ku dhegay hadalka sansuya fa inahu kaana majuusiyan ninkaana majuusi buu ahaa fadaca alislaama islaam ayuu sheegtay islaamkiibuu marka kusoo gabbaday oo uu sheegtay mar walba haddee islaamka lama dumin karo ilaa waxaa uun dumin karo dad isaga u nisbo sheeganahay inta ay dadka isaga u nisbo sheegtaa ay dhibaato u geysan karaan bannaanka loogama geysan karo sida badan marka islaam buu iskaga dhigay islaamnimuu sheegtay markaa ayuu waxaan keenay marka marka waa in la fahmaa majuusta iyo muctasilada ictiqaadkoodu xaggee iska waafaqa wuxuu iska waafaqayaa majuusiyadu laba khaaliqay ayagu sugaan khaaliqu lkhayr iyo khaaliqu shari yasdaan iyo midka kalena magac kale ay u yaqaanaan mugdigana waa khaaliqu shari bay leeyihiin iftiinkuna waa waa khaaliqu lkhayr muctasiladiina de laba khaaliq bay sugayaanoo iyaguna waxay leeyihiin addoommada afcaashooda iyagaa khaaliqiin ka ah oo ilaahay ma abuurin koonkana allah abuuray laba khaaliq bay meeshaa marka ku sugayaan muctasiladuna de basriyiin iyo baqdaadiyiin iyay kala ahaayeen waana iskhilaafsanaan jireen waxaa la yaab leh marka caqiidada marka la joogo waxay leeyihiin qadaaya alcaqiida oo caqliga iyo waa qadaaya mutawaatira qaciya qadaayo oo haddana qaci waaye bay dhahayaan haddana waxaad arkaysaa iyagiibaa haddana isa sii khilaafsan intaas oo koox hadday qadiyadu tahay qadiyad caqli maxdi ah caqliguna ou qaci yahay maxaa caqligu isu khilaafay waayihiin waa arrin aada khatar u ah ashaacirada lafteeda mas'alada taxsiinka ee taqbiixa marka la joogo waxaad arkaysaa waxay leeyihiin caqligu laa yuxasinu walaa yuqabixu weliba mas'alada muctasilada taxsiinka ee taqbiixa waa daraf ashaaciraduna daraf kale ahlu sunnada waxay leeyihiin caqligu xumaan iyo samaan waa fahmi karaa oo haddii la yidhaha caqligu waxna ma xumayso karo waxna ma yacni quruxsan karo de caqligii baa meel looga dhacay markaas ashaaciradu marka masalada waxay leeyiin caqligu laa yuxasinu walaa yuqabixu sideedaba yani hawaabka iyo ciqaabka dabcan de caqliga adiga lagugu hawaabin maayo iyo iyo ciqaabkuna ka ratibmi maaye hawaabka iyo ciqaabka waxay ka ratibmayaan waxyiga ayaga laakiin caqligaani inay yani maal in laga agoonta maalkooda in la dhaco dadka in la dulmiyo oo la boobo caqligu waa la xun tahay nacam dad badan oo aan sharci iyo diin midna aanan aqoonin ayaa arrintaa ay la xun tahay soo maaha maxay kula xumaatay caqligay kula xumaatay laakiin arrinta thawaabkeeda iyo ciqaabkeedu caqli keligiis adiga lagugu maxkamadayn maayo waxaan aad ula yaabaa marka ashaaciradu taxsiinka iyo taqbiixa meeshaasay ka joogaan haddana naqliga iyo caqliga markuu iskhilaafo waxaa la hormarinaa bay leeyihiin caqliga wa qabla qaliilna waxay lahayn laa yuxasinu walaa yuqabixu see naqligii looga hormarinaa wax shanigiisu saas yahay xoogaa marka waxaan u arkayaa tanaaqud inuu yahay aad bayin u aho cad ayb faqaala alxasanu xasanulbasri wuxuu yidhi ahlakathum اlcujmatu nimankaa waxaa halaagtay cujmada cujmadu marka waa maxay waa luqada carabiga inaan aad u fahmaynin baa halaagtay buu leeyahay sida badanna qofka cajamiga ah ee aan carabiga sidii la raba aan u fahmaynin ta'hiir bay ku reebaysaa cujmadaasi xagga fahamkiisa <coughs> ayb marka in luqada carabiga la barto diinta in la fahmay keenaysaa in la fahmaana wax badan baa qofka ugu badbaadaya marka waa in luqada carabiga aada loogu dadaalo la barto qala xadaثna sulayman bnu xarbi qala xadaثna xamaad bnu zayd can bni zaydin الnumayriy can اlxasan ayb waa hadalkii hadda marka hadalkii hadda uu tegay sanadkiisii waay kan wa qaala hamaamun can qataadata kaanat alcarabu carabtu waxay ahayd tuhbitu alqadara qadarka inay sugi jirtay fi ljaahiliyati waalislaam jaahiliyadii iyo islaamkii dhexdiisaba qadarka waa yaqaaneen waa sugi jireen qataada saasuu yidhi ayb wa qaala allahu caza wajal ashcaartoodana da dabcan waa ka muuqataa zuhayr ibn abi sulma mucallaqadiisa iyo wax badan baa ka muuqanaya wa qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal fama ballagta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas fadakara alla wuxuu sheegay iblaaqa maa unzila ilayhi waxaa lagu soo dejiyey gaarsiintooda uma dakara ficla tabliiqi risaalati dabadeedna wuxuu sheegay risaalada gaarsiinteeda ficilkaas ficilkeeda risaalada gaarsiinteeda ficilkeeda yaa iska leh nebigaa iska leh risaaladan ayay ka timid allah yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika waa risaaladii middaas tabliiqiina ayaa laga rabaa iyo gaarsiinta nebiga ficilkiisa waay sal l fa qaala wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah fasamaa tabliiqahu gaarsiintiisa wuxuu ku magacaabaa risaalata uu gaarsiinayo iyo wa tarkahu ka tegistiisaba ficlan baa laga dhigay tarkiga see ficil looga dhigay aayadda meesheeda dambe wa in lam tafcal ayaa la yidhi wain lam tafcal haddii aadan samaynin famaa ballaqta risaalatahu waa tarkigii meeshaas u yaallaa isagana naam udhaxeeya falaa yumkinu liaxadin qofna uma suurtagal aha an yaquula inuu yidhaha cala rasuuli rasuulka korkiisa inahu lam yafcal ma samaynin maa umira bihi wixii la amray oo min arisaalati risaaladii gaarsiinteeda qala xadaثna caliyu qala xadaثna yaxya bnu saciid qala xadaثna alfudayl bni غazwan qala xadaثna cikrimaة can ibni cabaasi ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama khaطba الnaasa ywma الnaxri dadku u qudbeeyey yowmu naxri uma rafaca ra'sahu ila aلsamaa'i madaxiisuu kor u qaaday faqaala allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu qaala bnu cabaas waladii nafsii biyadihi inahaa lawasiyatuhu waa dardaarankiisa ilaa ummatihi oo u dardaarmay falyubaliu shaahidu lgaa'iba falyuballigi shaahidu lgaa'iba midka joogo kan maqan ha gaarsiiyo meeshaas marka nebigooda inuu risaaladii gutay oo ficilkiisa ay sidaa uu ahaa ayuu halkanna ku tusaalaynayaa qaala waxadahanaa caliyun qaala xadahanaa sufyaan wa huwa bnu cuyayna calina waa ibnu lmadini cali bn cabdillahi bni jacfar qala xadahanaa abu zacraa anahu samicahu min camihi abi laxwas can abiihi qaala ataytu nabiya sal l l slam fasacada fiya anadara aragtidii ayuu kor iigu qaaday wasawaba hoos ayuu iigu dhigay qultu ilaa maa tadcuu markaasaan yidhi dadka maxaad ugu yeeraysaa wa camaa tanhaa maxaad dadka ka reebaysaa qaala laa shay-a ila allaha waraxim shayna markaa yacnii dadka fari maayo ilaa in alle la caabudo unbaan farayaa rixamka riximkana la xiriiriyo qaala wuxuu yidhi atatnii risaalatun risaala ii timid ayb min rabbii xagga rabbigay bay igaga timid fadiqtu bihaa darcan waa ciriirtiyoomay marka xagga laabta oo laabtaydii baa ciriiri noqotay fadiqtu waan ciriirtiyoomay bihaa iyada darcan min jihati darcin ay yacnii daaqa eh, darci bihaa muxawal can ilfaacil tamyiiz oo iska muxawala qaala wara-aytu waxaan arkay ana annaasa dadka sayukadibuunii ayaan saabaan maleeyeen ra'yeeyey inay dadka i beenin doonaan faqiila lii waxaa la igu yidhi latafcalanna waad samaynaysaa aw yufcalanna bika ama waxaas waxaabaa lagugu samaynayaa ayaa la igu yidhi yani xadiidkan oo kale muslim baa warinayo qisada xadiidkan ayb oo qeybahan dambe iyo yani macaanidiisa wax un ka mid a meesha asxaabu الnaar iyo asxaabu اljanna sifatu asxaabi اljannati wa asxaabi الnaar ayb marka latafcalanna ow layufcalanna bika latafcalanadaasuu rabaa marka ayb marka laa shay-a ila allaha waraxim markuu leeyahay dadka xag allaan ugu yeerayaa raximkana inay ilaaliyaan kadib maa bucidta bihi ayaa la su-aalay riwaayana saa tilmaamaysa markaasuu yidhi atatnii risaalatun hadalkan dambe saas u keenay wa qaala abuu hurayrata can الnabiy sal ly slam balliquu cannii walow aayatan xaggayga ka gaarsiiya aayadba ha ahaatee balaaqii marka dadka iska leh tabliiqa wa qaala الzuhriyu min allahi الrisaala ilahay xaggiisa risaaladaa ka ahaatay wa cala rasuuli rasuulka korkiisana albalaaqu gaarsiin baa ah wa calaynaa annagana atasliimu inaan nabadgelino hoggaansanaa nalaga rabaa min allaahi risaala fiiri hadalkan risaalada marka qur-aanka nebigu dadka uu gaarsiinaya xagguu ka yimid min allah isaga muxuu ka yahayna muballiq ayuu ka yahay marka gaarsiintii iyo risaa yacni tabliiqii waa isaga ficilkiisa waxa la dadka u gaarsiinayana waa kalaamullahi qaala abuu cabdillaahi wantaxala nafarun hada alkalaama wantaxala nafarun dad waxay isa siiyeen ama ay diin ka dhigteen dad waxay diin ka dhigteen hada alkalaama hadalkan kalaamkii muctasilada ee waxaa faftaraquu waxay u kala baxeen calaa anwaacin anwaac uxsiihaa aan koobayo min gayri basarin ayay u kala baxeen min gayri basarin cilmi la'aan walaa taqliidin iyo taqliid la'aan taqliidka oo yasixu ansaxayo yacni min gayri basarin walaa taqliidin tafaftaraquuday ku xiran tahay marka dadkaani furaq eh, yacni furqo iyo kala tag bay la imaadeen diintoodii bay ku kala tageen iyadoo cilmi arrintaa u geeye uusan jirin taqliid saxiixa oo ay culummo ay uga dayanayaanna ma jiro waayo ila taqliidku fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna la yidhi culumana ugama dayanin cilmina iyaga uma laha waay nacam cibaaradiisa waa daqiiq waayo cilmi badanaana ku jira nacam ee dadku haddii cilmi ay leeyihiinna de cilmigoodaaba wax tusi lahaa haddaynan cilmi lahayn hadday dadka ahlu cilmiga oo cilmigooda lagu kalsoon yahay ay raacaanna waaba taqliid saxiixa isaga laftiisu waa ku badbaadi lahaayeen marka cil culumana ma raacin cilmina ma laha markaasay kala tageen fa adalla bacduhum qaarkood baa ku baadinimo xugmiyey bacdan qaarka kale ama fa adalla bacduhum qaarkood way dhumiyeen bacdan qaarka kaley dhumiyeen waa dad marka iyaga isdhuminayo waay waa ninaan da cilmi lahayn markau nin cilmi cilmile isaga kaa dhigan aad waa buuxaan hadda kuwaasoo kale inuu waqti badanna cilmigii ku bixiyana ma rabo dadka inuu wax u sheegana waa rabaa natiijada kasoo baxaysaa waxay tahay dadkau dhuminayaa war ahlu cilmina raac ama cilmi yeelo midna hadduusan ogolayn dadkiina inuu waxu sheego uu rabo dhumi dadka jahlan jahli dartii bilaa xujatin xujo la-aan ow dikri isnaadin ama isnaad sheegidiisa la-aantiis yani isnaadna ma soo yan xujo ma hayaan wa kulluhu kan dhammaantiina min cindi gayri illaahi warkooda oo dhanna min cindi gayri illaahi buu ka ahaaday ilaahay hayrkiis agtiisau ka ahaaday ilaa man raxima rabbuka maahani kuwaasaa ka badbaaday furqadaasi fawajaduu markaasay waxay ka heleen kuwaas dhumay maadaama ay ku dhegan yihiin min yacni waxaan ilaahay agtiisa ka imaanin fiihi kaa dhexdiisa waxay ka heleen ikhtilaafan katiiran ikhtilaaf aada u fara badan leanna hadde qofku hadduu alle ee rasuul waxyigooda uu haysto alle ee rasuul waxyigooda ma iskhilaafayaana maya afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri اllahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiiran maadaama iyagu marka aynan waxyiga qabsanin oo ay ku dhegeen qur-aan yacnii waxyigii aanay ku dhegin oo caqli iyo falsafad iyo baababkaa ay qabsadeen wixii ay ku dhegeen marka waxay ka heleen ikhtilaaf aada u fara badan ikhtilaafkaasna wuxuu sababay inay firqooyin ay kala noqdaan baxti aada u fiican baa marka abulmudafar isamcaani ee laga soo guuriyaa kitaabkan alxujatu fii bayaani almaxaja sababka ahlu xadiidkuna ay isu khilaafin usuul aynan iskugu khilaafin sababka dadka ahlu bidcadana isku khilaafaan bu ayuu ka sheekaynayaa khulaasaduna waxay tahay dadka ahlu ahlu xadiidka diintooda hal meelay ka qaataan mashaaribtooda isku mid a ah. khilaafkoodu waa yaraana marka waa yaraanaya markaan leenahay hadhow ha ii keenin ha dhihin oo maanta dhan kuwan la sheegaya sawmaha shaafici iyo axmed iyo thawri iyo masaa'il isku qabanayaan maya taasi waa masaa'il fiqhi ah wayn inay isku qabtaanna waxaa keenayo nooc marka wusci baaba ku jira mararka qaar nooc wusci ah baa ku jiro haddana iyagoo saa isku khilaafsan weligood isma diidin mana isdagaalin imaamnimana marka iyo kala dambayntooduna waa isu ogolaayeen laakiin caqiidadii maya ma lasoo helayo caqiidadii saa darteed marka haddaad aragto kutub waxaad arkaysaa dadkii qoray weligood aynan is arkin bari iyo galbeed ku kala noolaay zaman kala duwan noolaa caqiidadoodo dhan isku mid ay noqonaysaa haddaad saa u akhrisa kitaabkan iyo kan kitaabkiisa iyo ka kale kitaabkiisa waa wax isku mida ah. leanna maxaa yeelay manbac waaxiday ka soo baxday ayb qolooyinka kalena wuxuu leeyahay waxay cuskadeen factamaduu calaa cuquulihim wa ahwaa'ihim cuquushooda iyo ahwaa'dooda cuquushun waa iskhilaafeen caqlu zayd iyo caqlu camrin isku mid ma noqon karaan ayb halka hadalkan bukhaarina warkaasu isaguna yani xujo u yahayba ama uu u yahan ujeedaa shay yani loo weheshado oo wuxuu yidhi faاftaraquu calى anwaacin uxsiyaha min gayri basri walaa taqliidin yasixu faadala bacduhm bacضa jahla bilaa xujaة aw dikri isnaadin wakuluhu min cindi gayri اllahi ila man raxima rabuka fawajaduu fiihi اkhtilaafa kahiira waإida araada allahu allah hadduu doono an yalbisahum inuu iyaga qaybqaybiyo shiyacan koox koox inuu u qaybqaybiyo yudiiqa ou dhadhansiiye bacdahum qaarkood ba'sa bacdin qaarka kale baaskooda falaa maradda lahu wax celin kara male arrintaas fahum iyagu fii raybihim shakigooda dhexdiisa yataradaduuna ku noqnoqonayaan kamaa xadathanii aluweysiyu cabdulcasiiz ibn cabdillaahi aluweysiy siduu ii sheegay can ibni abi zinaad can abiihi cabdullahi ibnu dakwaan waa abuzinaad laa yuqiimuuna ahlu bidaca ku eh, eh, taagnaan maayaan ku nagaan maayaan calaa amrin arin korkiisa wain acjabahum haba cajab geliyo arrin ay maanta la dhacsan yihiin oo ay leeyihiin diinta nebi moxamed ee saxda a ah maanta waa tan ay leeyihiin sidaaba ha ula yaabaane ku nagaan maayaan arin ilaa naqalahum uljadalu dooda ayaa rarayso ilaa amrin arrin bay u raraysaa siwaahu kaa ka socaa hadalkan hadal xikmad badan wuxuu leeyahay shay maanta kuma taagna ay qaci u haystaan oo diin u haystaan ku taagnaan maayaan haba cajabgeliye ilaa dooda iyo kalaamka iyo falsafaddu waxay u raraysaa meel kale haddana walidalika abulmudafar abu sacad asamcaani kitaabkiisa ansaabka ee markuu ka hadlaayo azaariqada nisbada oo asraqi marka oo aan u malaynaya nisbada asraqiga marka uu yacni ka hadlaayo ayuu wuxuu bixinayaa uu leeyahay naafic alasraqaas ayaa fii waqtin waaxid baa waxaa la arkay shay uu dadka ku gaalaysiin jiray shay uu dadka yacnii ka tegiddiisa uu ku gaalaysii jiray ayuu samayntiisa hadda ku gaalaysiinaa marka waqti dambe waa laba shay oo aada u kala fog soo marna waxay uga mid ahayd yacnii iimaanka ka mid ma ahayn mar marna iimaankay uga mid noqotay oo shayga haddii laga tago ictiqaadkiisu waa gaalnimo mar danbaa la gaaray markaasu wuxuu leey ninka aan ictiqaadininba waaba gaal haddana marka warkan bukhaari waa isaguna dooddu marka waxay geynaysaa marka meel kale arrin oo marka arrinkaa ka duwan ayay dooda u raraysaa fahum iyagu fii kulli yowmin maalin kastaa dhexdeeda fii shubhatin shubho dhexdeeday ku sugan yihiin shubhada oo jadiidatin cusub iyo wa diini dalaalin baadi diinteeday ku sugan yihiin maalin walbaa marka shubha jadiid ay wataan saa darteed marka dadka ahlu ahwaaga adiga inaad qanciso haddaa isku daydo oo aada shubahdooda oo dhan ka jawaab isdhaada ma dhamay kartid leanna sanadii hore shubha aan jirinay sanadkan keenayan waan arki jirnay inam berigii hore labaatameeye sano ka hor soddomeeye sano waxaan arki jirnay iyagoo dhahaya marka la yidhaaha ixtifaalkan mawliidka maxaa u daliila maya daliil uma haynay leeyihin qur-aan iyo sunne wax daliila uma hayno laakiin bidca xasano waayey taagnaa jireen dhowr iyo toban sano labaatan sano kadib waxaan aragnay qul bifadli bifadlillahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun aayadda hadda may soo degtay marka aayaddan shalay aada la-ayd maanta see daliil ugu noqonayna e, hal qof waayo wax garan waayena ma la dhihi karo waa ummad fara badan waayo waxaa aaminsan mar walbaa u fiirin waxaa keenay marka e, aayaddaa daliil uga dhigay calowi maaliki calowi lmaaliki baa keenay oo daliil ka dhiga waa iska qaateen ayaka naam ee mawliidka calowilmaaliki ka horaa laysku soo haayey waxaan lama haynin marka calowilmaaliki maa hadda diin cusubay hadhow ku dhahayaan ka bacdi marka haddaad isku dayda marka shubahda dadkan dhamey a istiraa ma dhamey kartid wixii aada isleedahay arrimaha dadka un lagu dhumiyaa in laga jajawaabo waxaan kale laakiin waa iska wax ma ahan lagu noqnoqdo ayb ma qofka hadduusa xishoonaynin eh, waxuu rabuu daliil ka dhiganayaa ayb marka hadalkan hadal aad dhaxalgal u ah qala xadaثna abu النuعman qala xadaثna xamaad bnu zayd can cmr bni dinar can jaabirin qaala walidalika dadka ahlu kalaamka wax ka tanaqul badan ma laha hadba marka meel bay kasoo guurayaan meel kale u guurayaan meel kale u guurayaan wahaakada qof kasta oo markaa yacnii eh, arrintaa ku weynaaday ama yacni wax ka qoray ama imaam loo loogu nisbeeyo oo imaamo ku gaarayna marka aada akhrisa kitaabadiisa sidaas unbaad arkaysaa ayib wax ka midana waa soo tilmaanay qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin an can cmr bni dinar can jabiri qala lama nazlat qul huwa اlqadiru عlى an yabcaثa عlaykum cadاba min fawqikum qala الnabiyu sal اه ly slam acuudu bwajhika qala w min taxti arjulikum qala acuudu bwajhika qala aw ylbisakm shiyaca wayudiiqa bacdakm ba'sa bacdi qala hada ahwanu kana fudud ow hada aysaru marka ummadda inay kala qaybsanaato waa qadarka allah ku dhacay furqada furqadiina maxaa u asal uu ku yidhi in laga tago waxyiga oo markaa lagu dhego meel aan marka waxyigii ahayn in la magan galo la qabsado qaala abu cabdillaahi waxarama allahu caza wajalla alla waa ka manciyey waa u diiday waa ka hoojiyey ahla alahwaa'i ahlu ahwaaga kullahum dhammaantood an yajiduu inay helaan can ashyaacihim iyaga kooxahooda xaggooda ay ka helaan ow amase biasaaniidihim asaaniiddooda inay ku helaan xukman xugun oo min axkaami rasuuli rasuulka axkaamtiisa ow amase fardan farad ow amase sunatan min sunani lmursaliina ilaa maa shay ma ahane yactalluuna ay ugu marmarsiyoonayaan biahli lxadiidi ahlu ay ugu marmarsiyoonayaan idaa badaa lahum hadduu usoo muuqdo kaladiina kuwii bay la mid yihiin jacaluu lqur'aana qur'aanka ka dhigay oo ka yeeshay ka aaminay cidiina kuwa qur-aanka qeybqeybiyey fa aamanuu bibacdin qaar bay rumeeyeen wa kafaruu bibacdin qaarna waa ku kufriyeen faman radda bacda asunani sunanka qaarkii qofkii radiyo mima naqalahu ahlulcilmi waxa ahlucilmiga ay soo naqliyeenna ah fayalzamuhu qofkaa waxaa ku laasimayo an yarudda baaqi sunani sunanka inta kalena inuu radiyo xataa yatakhalaa min asunani waalkitaabi ilaa uu markaa ka marnaado banaanka iska dhiga sunnada iyo kitaabka iyo wa e, amri lislaami ajmac iyo islaamka arrinkiisa ijmaaci ummadda ajmac dhammaantiisa waalbayaanu fii hada kahiirun arrintaa caddaynteeduna waa badan tahay e marka dadka sunanka qaar ka tegaya ayay noqonayaan firaqan aan ka hadlayn oo dhan leanna waxay leeyihin axaadiidta aaxaadka wax caqiidaa loo daliishan maayo ja marka intii badnayd sunnadiiba waa ka takhalluseen waana ka tageen marka dadka sidaa de inay helaan ay sunan iyo yacnii ay ay helaan oo xukun sharci a ah, markaa asaaniiddooda ay ku helaan waaba yar tahay walidaalika dadka ugu aqoonta yar xadiidka kuwaa ayaga way muctazili waad ku arkaysaa luqa iyo aad inuu u yaqaano ama ay wax ka qoraan waad arkaysaa haddana laakiin marka eh, ra'yiga iyo waxaa ka hadalkooda waa ku badan yahay laakiin markaad xadiidka timaado ma arkaysid waa sidaas oo kale iyaguna mutakalimiinta ashaaciraduna waa saas oo kale naam fatxulbaariga xadiid buu keenay eh, xadiidka bukhaariga ku jira kitaabu tafsiir suuratu tawba istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina mara xadiidkaaba ishkaal ay wax ku jiro ka hadlaayey markaasuu malaha afar shan a'imada waaweyn ka mida ashaacirada ah oo wuxuu keenay xadiidkii oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan dhahayaan xadiidkan saxiixeynka kuma jiro thaabit ma ahano ma sugna ayay leeyihin xadiidkana waa muttafaqun calayhi halkaasaa marka markaasu wuxuu yidhi waxaanoo dhan waxay tusayaan in xadiidka aynan idilaacba ulahayn ayay ku tusee buu leeyay war marka de xadiid shanigooda maaha leanna xadiidku xurmo weyn uma hayaan leanna ninka qofku hadduu leeyahay axaadiidtii eh, sifaadka alla kusoo aroortay aaxaadka ma qaadanayn walow bukhaari iyo muslim ba ha kusoo aroorto aad ulama weyna axaadiidta qaala alkhaliil bnu axmed waa cudur daaranaya marka bukhaari wuxuu leeyahay eh, yuqalilu yuqallalu lkalaamu hadalka waa la yareeyaa liyuxfada si loo xifdiyo wayukharu waa la badiyaa liyufhama si loo fahmo yani hadalkan markaan aada u bayaaninayo on aada ugu dheeraanayo waxaa in la fahmaan rabaa buu leeyahay oo aniga lafteeda aan qalad la igaga fahmin laba arrinba meeshan waa ku sheegaya isaga inaan qalad laga fahmin oo ficlan dadaana ka fahmay qalad waa tiiba lagu imtixaanay ah, ah, masaladan saan u kala dhigdhigayo iyo inay dadku wax fahmaan ou rabo qaala alkhaliil bnu axmed wuxuu yidhi yuqallalu lkalaamu hadalka waa la yareeyaa liyuxfada si loo xifdiyo wayukharu waa la badiyaa liyufhama wa naxnu anagana calaa qowli cumara cumar qowlkiisaan ku taagannahay xayu yaquulu inii qaa'ilun anigu waxaan dhahayaa mid dhahayaan ahay maqaalatan hadal qudira lii an aquulahaa la ii qadaray inaan dhaho faman caqalahaa qofkii gartay wa wacaahaa xifdiyey falyuxadid bihaa ha sheego xaysu tantahii bihi raaxilatuhu gaadiidkiisu meesha ay la gaarayso hw ha ka sheego waman khashiya qofkii cabsaday qofka ka cabsado allaa yaciyahaa inuusan weelaynin qofkii yiraa ma xifdininna fa inii aniga laa uxilu lahu u xalaalayn maayo an yakdiba calaya inuu anigu u been abuurto yani hadal baan dhahayaa ninkii xifdiyow meeshaa rabta gaarsii ninka aan ogaanin ama xifdininna ha iga daay yacnii uma xalaal ah inuu iga sheega hadal leanna waa igu been abuuranayaa maogtahay <clears throat> marka bukhaari wuxuu leedahay hadalkan laftiisa in la fahmo u baahan yahay hadalkayga marka qofkaan fahmino waxba yowsa iga sheegin saasoo oo kale ka dhigan tahay qaala xadaanii bihi yaxya bnu sulaymaan can ibni wahbin can maliki wayunus can ibni shihaab can cubayd illahi can ibni cabaas can cumar anahu qaala dalika bukhaari baana werinaya bikitaab alxuduud iyo meelaha qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ha raacraacin waxaadan cilmi u lahayn ha jawaabin waxaadan cilmi u lahayn ayb qaala wuxuu yidhi imaamu lbukhaari hadaana allahu waiyaakum allahna hanuuniya annaga iyo idinka asiraata almustaqiim allah idinku hanuuniyo wajannabana aladiina tafaraquu allah naga fogeeyo kuwa kala tegey waاkhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaaءahum اlbayinaat xujada markay u timid ka gadaale iskhilaafo kala tegey kuwa allah naga fogeeyey uu leeyahay marka khilaafka kuwa uu sheegaya waa ayo marka uu hadda ka hadlaayey waa kuwa aan diinkooda waxyiga ka qaadanaynin saa darteedna iskhilaafay muctaziladii iyo waman naxaa naxwahu ayb amaa ikhtilaafka oo masaa-isha fiqhiga ama nadarka ku dhisan masale in adilada inta la fiiriyo culimaa qofkan caalimkaasi ula muuqato kan si kale ula muuqato kaas maaha kan laga hadlaya midkan laga hadlayaa waa midka ku dhisan usuusha ayb asal kulli ah in lagu khilaafo ahlu sunnaha asal kulli ah asalka kulliga ana waa waxa ay ahlu cilmigu ku ijmaaceen weeyaan ayb qofaan marka asal kulliya iyo mid aan kulli ahayn kala aqoonin hadduu maanta dhan ikhtilaaf iyo furqe iyo taxasubaan ka sheekaynaa uu yidhaahdo baa taxasubkii wuxuu kusii darayaa un waa sii ziyaadinayaa keliya ayb waa sii ziyaadinayaa kelmaddaasna hadduu usii nisbeeyo salafka u nisbeeyo dadkii yacni waxaa weeyaan dhibaatowba u keenayaa dariiqadii salafka ayaa dadku inuu qalad ka fahamsiiyo u sababayaa ruuxa jaahilka inta uu kuu dhibo qofka adiga cadowga kuga ahee caalimka ma kuu dhibi kara moogtahay jaahil adiga kugu tirsan oo dadku adigu ay kugu tiriyaan dhibka uu kuu keenayo waa ka badan yahay mid cadow aho laakiin aqoon leh walidalika dad badan oo manhaj salaf manhaj salaf manhaj salaf ku hayo ku hayaan waa ka khilaaf badan yihiin dadka ay ahlu bidaca ku sheegayaan qaarkood iyagaa ka khilaaf badan iyagaa ka jaahilnimo badan haddana maca dalika yacni waxaa weeyaan sidaasay u tusayaan dadka dariiqadii salafka inay tahay mana ahan wa qaala ubayu bnu kacbin ubay bnu kacb wuxuu yihi bagyan baynahum aayaddaasuu fasirayaa bagyan cala ddunyaa adduunye markaa gardarro adduunye markaa dusheeda ay markaa isku gardaraysanayaan iyo wa talabi mulkiha adduunye mulkigeedoo la raadiyo wa zukhrufihaa iyo dhaldhalaalkeeda wasiiratihaa iyo quruxdeeda ayuhum koodee baa yakuunu lahu lmulku mulkigu u sugnaanaya walmahaabatu iyo heybada fi nnaasi dadka dhexdooda yacnii furqada maxaa sababo waxaa sababa baqyi baqyigana maxaa sabab usii ah adduunye jacayl weliba si fiican buu u cabiray tafsiirkan mulki adduunye anaa madax noqonaayo iyo aniga kow adduunye dhaldhalaalkeedoo la helo maal iyo wax lamida wa ayuhum yakunu lahu lmulku walmahaabatu buy mahaabada marka maxaa soo gelaya saaxada diinta lafteeda oo haddaad marka adigu yacni furqo iyo dhibaato iyo dood iyo buuq aada u wado si adiga aad u noqoto kan la dhagaysanayo mahaabada ila maxaa laga wadaa kan laga heebaysanayo hebel meeshaas inta uu shiikh ka ahaa lahaa aniga ka noqdo waaye iyo hadday tahay waana saaxaduna waa ku jirtaa taas macana oo dad badan waxay dagaal ugu jiraan ama ay xaasidnimo ugu jiraan ama ay yacnii khilaaf ay u ula imaanayaan wax kale kuma dhisna khilaafkooda in iyaga la dhahay rabaan marka eh, culimo in iyaga la yiraahdo laga heebaystay u dagaalamayaan taa marka lafteeda haddaad de qof ku goyso ama aad qof ku nacdo ee sababka aad wax ku nacaysaan noocaasba uu yahay baqiyan baynahum taa soo gelayn waa kan marka tafsiirkii salafkan fabagaa bacduhum qaarkood ayaa gardarooday calaa bacdin buu ku gardarooday qaarka kale wa daraba bacduhum qaarkood wuxuu garaacay riqaaba bacdin qaarka kale luquntooda garaacistana maxaa ka sokayso isgaalaysiina horta ka horraysa waa la isgaalaysiinaya marka la isgaalaysiiyo kadib dhiig in la bannaystaa imaanaysa waa la istabdiicinayaa marka la istabdiiciyana waxaa imaanaysa in la isgardaraysto tabdiicinta lafteeda mararka qaar dil ayay keenaysaa nacam ayb qofkaani bidco wadaa fasaad baa loo dilayaa ayaa la leeyahay dhow naam nacam ayaa loo dilaa naam islaamnimadiisu annaga hadda ma diidanin laakiin lilifsaad iyadana marka maxay ka dhalatay waa tabdiic gardarro ku dhisan ay ka dhalatay marka waxaa dee tabdiica iyo takfiirku waa xugun labaduba haddii marka labadaa xugun uu galo dadka cawaamta ama dadka daa'ishiinta uu dhex galo waxaan marka waa imaanayaan ayb fahada allahu aladiina aamanuu alla wuxuu ku hanuuniyey kuwii rumeeyey lima اkhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeenoo min alxaqi biidnihi buu ugu hanuuniyey aqaamuu calaa maa jaءat bihi اrusul waxay dul nagaadeen rususha waxay la timid rususha wixii ay la timid xagga xagga u dhaafi mayna bay dhaheen wa aqaamuu salaata salaaday oogeen wa aatuu zakaata zakaday siiyeen waa cibaadadii wactazaluu alikhtilaafa wactazaluu alikhtilaafa ikhtilaafkiina waa ka dheeraadeen ikhtilaafkay ka dheeraanayaan waa ke kan uu soo sheegay waa kalaamkii iyo wixii la midka ahaa ka dheeraadeen wa kaanuu shuhadaa'a cala annaas dadka korkooda waxay ku noqdeen kuwo markhaatiyaal dadka dushooda ku ah yowma alqiyaamati ana rusulahum qad ballaqathum rusushii inay gaarsiisay wa annahum qad kadabuu rusulahum rusushoodii inay dadkan beeniyeen yani kadabuu birusulihim ayb qala xadaثna ismaaciil bnu abi uways qala xadaثanii kahiir bnu cabdillahi bni cmr bni cawf can abihi can jadihi ana rasuula اlahi sal l slama qaal اctasimuu bxabli اllahi jamiica ku dhega xariga alle idinkoo dhan walaa tafaraquu ha kala teginina ayb tafaruqa marka noocuu raba ha ahaado midkan yacnii eh, tafaruqan siyaasiga ah iyo tafaruqan diiniga ah labada waa soo gelayaan meeshaan oo midka siyaasigaana nebigu waa reebayoo wuxuu yidhi idaa buyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhumaa haddii laba nin madax laga dhigo kan dambe dila sababtoo mid kan dambe dadka muxuu u keenaa furqo u keenaa soo maaha furqadaasi maxay ku dhisan tahay siyaaso lama ogola marka axsaabahan marka siyaasiga ah ee siyaasada ku dhisan ee mid walbaa xugunan u ordaya dhahayo samayntoodu ma bannaana safiyuraxmaan mubaarak foori kitaabu ka qoray alaxzaabu siyaasiya fi lislaam ee iyaga laftoodana waxay sababaan dil iyo musuq maasuq ee ninkii marka kaa horwareegi waayo iska dil aa gelaysa marka nin aan marka midka kaana nebigu waa reebay midkan kaloo shubhada diiniga ku dhisanna waa reebayo waa kii nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalama xudayfe ku yidhi factazil tilka alfiraqa kullaha ama eh, xadiidkii waa tou ahaa eh, wasataftariqu ummatii calaa halaatin wa sabciina firqa kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida marka taana waa kii nebiga u ka hadlay ayb dadka qaar marka tafaruq marka laga sheekeynayo dhinac hal dhinac oo aadaa marka maskaxdooda ay aadaa noocii kale qof sheegaayo hadday maqlaan waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa maxay meeshaan dyacni si kalaaba xadiidka loo sharxayaay ayay dhahayaan oo maxaa dhacay tafaruqan siyaasiga maba u maleeyaanba in la reebay maba u banaan oo filxaqiiqa labadana waa la reebay mid siyaasa iyo mid diineed oo magac diineed wata in labaduba ma banaana ayb sideedana de qof inuu xakam ka noqdo caami ah dad culamaa inuu xakam isaga u noqdana waaba iyada lafteeda faduul meesheeda inteeda la eg ah wuxuu yidhi marka nabigu sal ll ly slam ictasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu walaa takunuu ha ahaaninina kaladiina اkhtalafuu kuwii iskhilaafay min bacdi ma jaءahum اlbayinaat xujooyinka cadcad markay u yimaadeen ka gadaale hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslama عlى nabiyina mxamed